بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu xaq الضyف في الsوم wuxuu ku saabsan yahay xaq الضyfi qofka martida ah xaqa uu leeyahay in la ilaaliyo fi sowmi soomka gudihiisa oo qofka sooman soomkiisa waa inuunan dhibaynin oo unan tagsiinaynin xaqii qofka martida ah u lahaa soonka sunnada ah laga hadlayaae <clears throat> ee faradka ah oo wax waajiba oo cayniho qof walba lagu leeyahy laakiin haddii soon sunna uu yahay waxaa maskaxda ku haysaa xuquuq fara badan inay jiraan oo ay tahay inaad ilaaliso waan soomanahay ayna martida ku qadin soom baan ii xiran maanta inayna martidii ayna wax la-aan ku noqonin maxaa yeelay qofka martida ah xaq buu leeyahay nabigana calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir falyukrim dayfa martidiisa ha karaameeyo karaamada martiduna waa diyaafada in la marti qaado diyaafaduna waxay ku taab noqonaysaa qofka wax marti gelinayo inuu laftirkiisu qayb ka qaato martidaas soo dhoweynteeda iyo wax la cunideeda hadduu cuntada untu u keenay yidhahdo ani waan soomanahay dee qofkii martida ahaa sidii la rabay inuuna waxaa laga yaabaa u marti qaadanina u cunin haddii marka uu martidii arrintaa ayada ay culays ku tahay waa in laga ilaaliyaa qaala xadaanaa isxaaq ibn ibrahim qaala akhbaranaa haaruun isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahawey sheekhu اlbukhaari sababta ninka u lahaa weeyaan alimaam الbukhaari inuu kitaabkan alifo ishaaradiisa iyo taladiisu ahaa qaala akhbaranaa haaruun ibnu sulaymaan haaruun ibnu ismaaciil qaala xadaثanaa عaliي qaala xadaثanaa yaxya qaala xadaثanii abu slmة qaala xadaثanii cabdullaahi ibnu cmr ibn اlcaasi radي allahu canهuma qaal dakla calaya rasuul الlah saasuu leh cabdullahi bn cmr rasuulkaa ii soo galay calayhi الsalaaةu wasalaam fadakara alxadiida buu sheegay xadiid dheeroo soona noqon doono oo meelo badan kugu imaan doona wey yacni wuxuu ka wadaa inta shaahidkii buu ka soo qaatay ina lizawrika buu ku yihi nabiga alay slam inaad maalin walba soomanta waan maqlaye arintaasna sax ma aha xuquuq baa meeshaa ku dhumaysee ina lizawrika qofka kusoo soo ziyaartae martida kuwa zawrika dayfikada wey halkaa wey meesha turjumada iyaa iska waafaqsan yihin xadiidka halkaa wey ina lizawrika ay lidayfika qofka kusoo ziyaartae martida kuwa calayka korkaada xaqan xaq buu kuu leeyahay inaad marti qaado oo soo dhoweyso oo aad si qaabisho u sheekayso wa lizawjika xaaskaadi iyo zawjadaadina calayka korkaada xaqan xaq bay kugu leedahay zawjkaas in ta la geliyo zawjo la yidhaahdo waxaa weeyaan min isilaaxi اfaradiyiin axaadii oo gadaal ka yimid culamaa اfaraa'id tamyiizan bayna zawji wa zawja si ninkii iyo naagtay kala saaraan bay ta geliyeen wailaa zawj umaa naagtana la dhahaa waslaxna lahu zawja waina lizawjika calayka xaqa faqultu waxaan idhi wamaa sawmu daawuud hadalka xadiidkaa soo socda ad arki doontaaye su-aalihii nabiga alay salaam markuu uu la hadlaayey u naseexinayo hadaladii waxaa ka mid ahaa markii la keri waayey cabdullaahi bnu camar ou leeyahay xoog baan leeyahay soomu nabiyullaahi daawuud marka soom oo siyaamu yowman wa ifdaaru yowman maalina soon maalina afar markaasuu wuxuu yihi wamaa sowmu daawuud waa u sheegay nabiga alayh salaam maalina soon maalina afar qaala wuxuu nabigu yihi nisfu dahri waa sanad niskiis oo haddaad maalina soonto maalina afurto sidaas aad ku waddo sanadkii oo idil lix bilood baad soontay nisfu daari wey sanad niskii weeyaan arrimihii o dhan marka waa ka maagay waa ka istaagay cabdullahi bn camar bn caas radia allahu canhu nin dhallinyaro shaabah oo nashid ah oo cibaadada aad iyo aad ugu xamaasaysan buu ahaayo wuxuu u arkaayay inuu fursadan dhallinyaronimada iyo xooggan iyo xayawiyadan inuu ka faa'idaysto oo uu qur karaa maalin waa habeen walba dhamiyo dhammeeyo khatimo maalin walba soomanaado habeenkii salaatuleyl ku dhammaysto cibaadada inuu si fiican maarta darajada fiican oo u gaaru rabay laakiin waxaa dhaaftay in cibaadadu ay u baahan tahay wixii aad kari karto inaad daa'imto un inaad la imaato waa soo marray xalay uklufuu min alcamali ma tutiiquun nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay xaqi ljismi jismiga iyo jidhka xaqiisa fi soom asagana in soomka marka la soomaayo la jismiga xaqiisa oo la dhowro jirkaada iyo naftaadu xaq bay kugu leedahay waa inaad ayaduna raaxadeedii iyo qadarkeedii aad siiso xadana ibn muqatil mxamed ibn muqatil marwaziyi qaal akhbarana cabdullahi ibn mubaarak almarwaziyi qaal akhbarana awsaaciyu cabdiraxmaan ibn camr awsaaci shaami qaala xadaanaa xadaana yaxya ibn abi kaiir qaala yaxya wuxuu yihi xadaanii abu salma ibn cabdiraxmaan aلzuhri qaala xadaanii cabdullahi ibn camr ibn اcaas radia allahu canhuma arta sanadka intuu dhan yahay waa dheer yahay ibn muqatil mubaarak awsaaci yaxya ibn abi kaiir abu salma cabdالlahi bn cmr waa sudaasi waay qaala wuxuu yihi cabdالlahi bn cmr bn caas radي الlahu canهuma saxaabiyun ibnu saxaabi ayuu kamid saxaabada nabiga alayه الsalaam kuwa la yihahdo cabaadiladana waa ku jira alcabaadil aarbaca waa sikaaru صaxaaba oo cabdullahi la dhaho afar wey way ka badan yihin cabdullahi waa badan yahin lakin waxaa laga hadlayaa intii isku zamanka ahay dhalinyarada saxaabada ahaaye laqabkaas loo wada bixiyey qaala lii rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam nabigaa wuxuu igu yidhi buu leeyahay yaa cabdallah cabdullahi yow magaciisi buu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax weynoo tafdiixana kuma jiro xogow canaana iyo naseexase waa laga dhadhansan karaa in qofka magaciisa mararka qaar la sheegi karaa laga qaadan haddii xikmada loo arko yaa cabdallah alam ukhbar miyaan la ii sheegin anaka tasuumu nahaar inaad maalin walba soomanta oo taquumu leyla habeen oo dhanna aad salaad u taaganta qur-aankana maalin walba waa khatimaye faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah waa jiraa warkaas wuxuu ku daray khayr waxaan ahayn oo oola jeedana ma jirto walam arid bidalika oo urid bidalika ila alkhayra khayr waxaan ahayn olama jeedo cibaadadaasi khayr un baan oola nabi allow wax ku dhin ama dhibaato ku keen ama diinta ku khilaaf igama aha markaasuu nabiga alay slam wuxuu yihi falaa tafcal ha yeelin ha yeelin buu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka amarkaasi iyo nahyigaasi cadamu ficlihi inuuna waxaa samaynan laga reebayo in wuxuu ka fahmay aynan ahayn taxriim amarkuna wujuubuna keenayni oo asaga dhimrin loo dhimrinaayo iyo naftiisa ay tahay asagana uu isku arko ciladaasi lagu tuhmaayo inayna qabin inayna qabin oo uu xoog leeyahay ina lii quwa buu leeyahy war xoog baan leeyahay saa darteed buu sii socdaa wa ilaa hadduu arki lahaa amar jaazima inuu yahay oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu ilzaaminayo muuna tallaabo dhaqaajiyeen saxaabada ayagoo la amray amarka nabiga ma khilaafi jir nahyiga nabiga uu ka nahiyena umana tallaabi jir sum soom afir afur buu nabigu alay salaam war marara soon marmara afur ah, wa qum istaag salaatuleylka xiliyo wanam xilina iska saaxo waan soo maray riwaayata xadiidka abu darda iyo salmaan dhex maray fa ina lijasadika jasadkaada calayka xaqan xaq buu kugu leeyahay oo xooggaada inaad ilaashato oo aadan naftaada irhaab iyo dacfi iyo tabardari iyo xanuun iyo jiro usoo jeedi usoo jiidin soo jeedidda faraha badan iyo dhafarka faraha badan naftigaad daciifaysa marka naftaada inaad xoogeeda aad ilaalisaa la rabaa wa ina licaynika indhahaaduna calayka xaqan xaq bay kuu leeyihiin caawana in soo jeeday waxaa weeyaan waa waad daciifaysaa walina lizawjika zawjadaada iyo xaaskaadana calayka xaqan xaq bay kugu leedahay haddaad sooman tahay salaadna u taagan tahay xuquuqdeeda awey xaqeeda gabadha eber ah meesha kuma jiro ilaali waxaa la dhahaa culamada waxay ka hadlaan masale la yihahda tacasuf tacasufka waxaa weeye isticmaalu lxaqi bima ydiru aakhariin bima yaduru aakhariin xaqadii aad leedahay ood gudanayso ood samaynayso laakiin waxay dad kaley dhibaato ku tahay dad kaley dhib ku tahay inaad soonto oo salaadood cibaadaysto waa xaqaadii waa daacadaadii laakiin haddii zawjadaadii iyo martidaadii iyo ay dhibaato ka gaarayso waa laga reebi waa laga reebaya gurigaadii baad rabta ina wax ku samaysato cunto ku kakarsato qiiqi reer buu dhibaya oo dhibaato u keenaya waa lagaa joojinaya wa ina lizawjika calayka xaqa wa ina lizawrika martidaadina calayka xaqan bay kugu leedahay wa ina bixasbika waxaa kugu filan riwaaya kale min xasbig waxaa kugu filan un dhexdhexaad inaad ku socoto an tasuuma inaad soonto kula shahrin bil kasta alaaata ayaam saddex beri saddex beri bil walba ka soon fa ina laka waxaad leedahay bikuli xasanatin xasano walba cashra amhaaliha toban laabkeed baad leedahay tobankeed oo kale ad leedahay oo halkii xasanaba toban haddii lagugu dhufto fa ina dalika siyaamu dahri buu noqonaya kullihi sanadkii o dhan adoo soomay ayay noqon maalin walba haddaad soonto oo toban ajir lagu qoro bishii markaa haddaad sidaa ku wado oo sanadkii sidaa kugu wadan siyaamu dahri baa wada timidba saddexdii beri saddexdii beri oo maalin walbaba toban ajir ah bishiina soddon bay ahayd saddexdii beri baa soddon ajir ku heshay saa ku wad sanadkii oo dhan siyaamu dahri sanad adoo soomay bay lamid tahay bu nabi sala allah alay wasalam fashadadtu waan isku adkeeyey oo ii ziyaadi iyo wax ka badan baan kari karaa baan gurayaa buu oo arrintii baa laiga reebi waaye fashudida calaya fi lmustaqbali akhiiran anna waa laygu adkeeyey markii hore asagaa isku adkeeyey warkada naseexadii waa nin dhallinyaraa qofka dhallinyaraadana marka inta badan culummada waaweyn iyo odayaasha iyo dadka asxaabu khibrada ih iyo wixii la arki jiray ama dhici jiray ama laga baqaayo inuu imaado waxaasi sii odorasaan ama waxay soo mareen bay wax ku bineeyaan nabigu s alayhi salaatu wasalaam waxyibu waa asag usii dheer inta badan dhallinyaradu marka inay taladooda aynaan waxba ku keenin talada qofka kalena ayna qaadanin khasaaro weyn bay ku tahay khasaaro weyn bay ku tahay marka in talaqaato la noqdaa la rabaa oo dadka taladiisa aad qaadato naseexada culimmada aad qaadato odayaasha iyo dadka khibrada waxay soo mareen ay arki jireen markay kaaga warbixiyaan aad qaadato ayaa loo baahan yahay waa isdhajiyey arrintii baa laga keli waayey laga fururi waayey wuxuu leeyahy fashudida calaya wixii laga baqaayey baa dhacay waa lagu adkeeyey waxaa soo gaadhay isagoo intuu duqoobay nashaadkii iyo xooggii uu tegey nashaadkii cibaadada u lahaa iyo awooddu u lahaa baaba'day soonkii soomi waayey maalmo intuu israaciyo soom soomo ayuu deena afuraya markaasuu maalmo yar nasan kadib haddana soomi ila nabiga ku ogaayo asaga la keri waayey waajibku maaha waaba iskaga tegi karaa sunnadii laakiin nabiga calayh salaam wuxuu ku ogaa inuu ka tago markii uu xooga lahaa tartiibsadii la yidhina uu diiday tanuu ka baqaayo diidaya marka intuu maalmo soomo oo israaciyo yuu maalmana nasan jiri maalintii intuu quraanka iska jilciyo dan habeenkii yu haddana akhriyinti saasu yeelsa fashadadtu fashudida calaya waa lagu adkeey tashadudkaas shareecada iyo diintuna waxa wey waa laga digay diintan qof iskuma adkeeyo ilaa diinta baa ka qaalib noqon waxba adiguma soo ma wada mari kartid marka fasadiduu waqaaribuu saasuu ilahay nabi sala allah alay wasalam sawaabkana ku dadaal dhexdhexaadna ahow bayna alifraadi watafriid u dhexe ha gaabinin hana xaddana ha gudbin yaa qultu waxaan idhi bu leh yaa rasuul allah inii ajidu quwatan xoog baan helayaa naftayda waxaan ka helayaa xoog inaan maalin walba soomi karo salaad u taagnaan karo qur-aankana dhamayn karo qaala nabig wuxuu yihi fasum siyaama nabiy illaahi daawuud walamaa kaa oga nabi daawuud soonkiisa calayhi salaatu wasalaam soon walaa tasid caleyha ka ziyaadinin qultu waxaani wamaa kaana siyaamu nabiy illaahi daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisi muxuu ahaa ma ogey len cabdullaahi binu camar nabiga alayh salam waxyi baa loo sheegay lagu sheegay waa calaama min calaamaati nubuwa inuu nabi daawuud soonkiisi uu ka sheekeynay ee salaadiisii nabinimada rasuulka ay tusaysa alayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nisfa dahri sanad niskii buu ahaa oo maalina waa soomi jiray maalina waa afuri jiray waa midka ugu culus weye midka ugu culus ee ugu mashaqo badan weye inaad maalina wax cunto wax cabto maalinta ku xigtana soon cusub oo alcorigiisi wata aad isgashaan aad buu culus yahay ajirkiiya hawaabka markaas daawuud soonkiisa u ajir badan sunna hadii laga hadlaayo fa kaana cabdullahi yaquulu wuxuu dhihi jiray bacdamaa kabira markii uu duqoobay yaa laytanii alla qabiltu maxaan u yeeli waayey ruksat الnabiyi salى الlahu alيه wasalam ruksadii nabiga uu yihi saddex beri ka soon bil walba ama siyaamu daawuud qaado maxaan u yeeli waaye u qaadan waaye calaa caldi muxuu tarahay markaas calaa waxma tarayo baabu soomi dahri in soon la soomo adahri sanadko idilba soon un lagu wado arrintaa inayna wanaagsaneyn culamada waxay isku hayaan bayna الtaxriimi wاlkaraahati wاljawaazi intaba way ka hadlaan qaar waa xaaraan qaar waa karaahiye qaar waa jawaaz bay leeyihin oo kuwa jawaas kale waxay leeyihiin waxaa la arkay wixii soomu dahri lagu shabahayo wadalika siyaamu dahri saddex beri ninkii sooma wadalika siyaamu dahri baa lihi marka siyaamu dahri inuu fiican yahay baa loogu shabahaya laakiin adila ku cad siyaamu dahri inayna banaamin laa saama man saama alabad ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam waaba diidayba ma soomin maa saama wama afdara mana soomin mana afurin riwaayo kalena waa kii nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri cumar bn khadaab radia allahu canhu nin soomaya ayuu arkay oon soonka joojinaynin ayuu arkay camar bin aws la dhihi jiray eh, markaa cafwan eh, mid kale malaynaya calaa kulli mid buu arkay cumar radi allahu canhu markaasu wuxuu yidhi afdur ya dahriy ayuu ku yidhi intuu ushiisa qaatay ku garaacay soom afur buu yidhi dahriyo eh, sanad walba midka sooman oo kalaad saasa la dhaa marka cumar radi allahu canhu hadalkiisa saxaabada oo joogtana inay ijmaacay tahay waa laga fahmi karaa sukuuti ah laakiin xadiistii baan haysanaa oo ku cadba arrinta ayadaa inaan wanaagsanayn xuquuq baa meeshaasi ku dayacmaysa naftaadi baa ku dayacmaysa waxaa dhacaysa xiliyo la diiday in la soomo inaad soonto oo ciidihii oo kale ah xadaثna abulyaman alxakm bn naafic qaal akhbarana shucayb can الzuriy qaal akhbaranii saciid bn musayibi w abu slm bn cabdiرaحmaan ana cabdالlahi bn cmr qaal أkhbira rasuul الlah wuxuu leeyahay cabdالlahi bn cmr nabiga waxaa loo sheegay alayhi الsalaam anii aqul inaan dhahay wallahi la asumana الnahaara walaa aquumana الleyla maa cishtu ilaa aad noolashii dhan intaan noolahay maalin walbana waan soomi habeen o dhanna waan taagnaan warkaasaa nabiga loo gudbiye waxaa u gudbiyey aabbihiis camar binu caas baa u gudbiyey gabar buu u dhisay markaasuu deena gabadhii uu dhisay buu deena kormeeraayo wiilkii iyo gabadhii balxaalkooda ogow gabadhiba wuxuu arkay marka aan isku hagaagsanayn oo mutabadilah sidii gabadhii umudarda aheed oo kale waase hadduu yidhina waxay tidhi waxaa weeyaan ninkaasi la yidhaahdo cabdullaahi binu camar binu caas waxaa waa nin khayr badan bay tiri nin aaban maradaanadaba saa u taabanin waxaan ku suganay aan sii ogaanin intaan u imaanayba warkiibu markuu ogaaday markaasuu nabigu ku dacweeyey alayh isalaatu wasalaam faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi qad qultuhu waan idhi ah, markii nabiga alayh isalaatu wasalam u y ninka warkaa yidhi ma tahay haa waan idhi buu yidhi biabi anta wa ummi aabbaha iyo hooyada lagugu furaye dhibkuma soo gaaree jeceelkay nabigu u qabaan misaa u dhihi jira alayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fa inaka laa tastadiicu dalik war arrinkaa ma kartid haddaad maanta kartana maalin aada keri karin baa imaan doonta caaqibat umuur baad raba inaad fiirisa ee mustaqbalka fasum soom marar wa aftir marara iska afur wa qum xilli istaag habeenkii wanamir iska saaxo wa sum soom min ashahri bishii gaar ahaan alaaa ayaam saddex beri ka soon fa in alxasanata xasanadu bicashri amhaaliha tobankeedoo kale weeyaane wixii aad samayso tobankii baa lagaga dhigi marka toban laab baa ugu yar ilaa sabca miati adcaaf ilaa adcaafin kahiira hadba si aad cibaadada u hagaajiso u sugto ikhlaaskaada uu yahay itibaacaada sunnada ay u waafaqsan tahay ayaa ajirka iyo tawaabkana uu kuu badan toban baa oogu yar wadaalika haddaa saa ku wado milu siyaabi dahri adoo sanadkao dhan soomay baad lamid tahaye halkaas qaarkood waxay dhaheen sawmu dahri waa banaaya qultu waxaan inii uiiqu afdala min dalik wax ka fadli badan intaasaan kari karaa qaala fasum yowman maalin soon wa aftir yowmayn laba maalmoodna iska afur qultu inii uiiqu waxaan kara afdala min dalik wax ka fadli badan intaas qaala fasum yowman maalin soom wa aftir yowman maalin afur fadalika siyaamu daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisii weeyaane wa huwa afdal siyaami soon la soomo oo midka ugu fadli badan wey qultu waxaan inii utiiqu waxaan karaa afdala min dalika faqala nabi sal slam laa afdala min dalik waan ka diiday nabi daawud wax ka fadli badan baan la imaani wax jira maaha laa afdala min dalika buu yiri nabig alay slam marka qofkaa kama badin kara intaas ayada soomu yowma waifdaaru yowm inuuna ka badin karin wey salaadii saasuu soonkii saasuu xadiday qur-aankiina waa xadiday nabiga alayh salaatu wasalaam asagana waa kala hadlay waa kala hadlay waan arki doonaaye baabun xaqil ahli fi soom ehelka xuquuqda ay soonka kuleeyihiin qofka sooman rawaahu abu juxayfa can الnabiy waan soo maray xadiidka abu dardu ishaaraya abu juxayfa can الnabiy waa abu darda mxuha salman alfarisi markuu abu darda la hadlaayey xadiidkiyaa soo maray weeyaan xadaثana cmr ibn caliy الfallaas qaala akhbarana abu caasim الnabil can ibni jurayjin cabdilmalik qaala samictu caطaa bn abi rabaxi an abalcabaas ashaacir abalcabaas ashaacir akhbarah anahu samica cabdالlahi bn cmr radi allahu canهuma yaquul balaqa nabiya sala allah alay wasalam nabiga calayh salaam waxaa soo gaaray aabihii baa gaarhsiiyeye anii anigu usridu sooma inaan soonka xidhiiriyo oona kala goyninba wa usalli leyl habeen oo dhanna aan salaad u taagnahay fa imaa arsala ilaya inuu dad iisoo diro ii imow yidhi wa imaa laqiituhu inaan iskala kulmay aniga nabiga aan kulannay labada maday ahaataba waan kulannay nabiga calayh salaam inaan imaasho imow intuu yidhi aan u imaaday iyo in maahe aan iska kulannay mid ahayd ma garanayo nabiga calayh salaatu wasalaam waan kulannay lakiin riwaayo kale inoo sheegi doonto inoo caddayn doonto nabiga u imaaday guriga cabdullahi bin camar bin caas barkin buu u dhigay nabigana calayh salaatu wasalaam kama qaadanin riwaayasa caddayn doonta fa wuxuu yidhi alam miyaan la ii sheegin annaka tasuumu inaad mar walba sooman tahay maalin walba walaa tuftir ood aan lagaa kari waa inaad furto wa habeen o salaada u taagan tahay haa yidhi khayr baan oola jeedaa nabigu wuxuu yidhi fasum soom maalmo waa aftir maalmona afur wqum istaag wanam saaxo saasuu nabig alay الsalaatu wasalaam faina licaynayka labadaada indhood ina licaynayk labadaada indhood calayka xaqan dheef bay kugu leeyihin xaq baa loo jeeda xaq bay kugu leeyihin waa inaad xaqoodii iyo xadigoodii iyo dheeftoodii aad siisa wey naft indhihii baa daciifayo len haddaad haween walba soo jeedo maalin walbana aad sooman tahay waina linafsika naftaada iyo ahlika ahlikaadana calayka xaqan baa kugu leeyihin xadan bay kugu leeyihin dheef iyo xaq bay kugu leeyihin qaala wuxuu yihi inii la aqwى lidalik nabi allow arrinkaa waan karaa qaala wuxuu yihi nabiga alayh الsalaam fasum siyaama daawuuda calayh الsalaam nabi daawuud soonkiisa soon qaala wa kayf oo say ahaa qaala wuxuu yihi kaana yasuumu yowma maalin waa soomi jiray wayuftiru yowma maalin waa furi jiray walaa yafiru ma carari jirin idaa laaqa cadow hadduu la kulmo su-aashii markuu ka jawaabay nabiga alayh الsalaam buu ku daray manqaba iyo fadli uu lahaa daawuud calayhi الsalaatu wasalaam oo kale oo ah shujaac inuu ahaa geesi laa yafiru idaa laaqa cadowga markuu la kulmo muunan carari jirin waaba kii dilay ninkii camaaliqadii markii las dagaalay jaaluudkii dilay wey waqatala daawudu jaaluuta walaa yafiru idaa laaqa qaala wuxuu yidhi man lii bihaadihi ya nabiy allah alla mida yaa isiiya waa laa yafiru idaa laaqaadibu iskaga dhegay ta kale ama cadda soonkii iyo salaaddii inuu ka tanaasulo ma rabo wuxuu wargeesinimada yaa isiiya daawuud calayhi salaatu wasalaam qaala cadaa baa wuxuu yihi laa adri ma ogi kayfa dakara siyaama alabadi caطa ayaa wuxuu leeyahay sidii ay ku timid ma garanayo oo cabdullaahi bnu camar iyo abulcabaas shaacirka ka warinayay ay ku keeneen kayfa dakara nabiga alay slam sababtu u sheegay siyaama alabad aniga war ooma haya buu yihi laakiin qisadan iyo xadiidkan aan wado waxaan la soo geliyey qaala nabiyu salى اlahu alيه wasalam laa saama man saama alabad maratayn siay ku timid ma garanayeen laa saama laa adri kayfa dakarada wuxuu ka wadaa sheekh abulcabaas iyo cabdullah bn camar iyo qisadaa uu warinaayo ninka la caطaa wuxuu leey say ku timid iyo lagu keeneen ma ogiye laakiin waxaa uun ka maqlay inuu nabigu yihi laa saama ma soomin man saama abad qaar waxay dhahn waa habaar jumla ducaa'iya soon ooma sugnaanin waqowna soon u sugnaanin ninkii weligii baan soomi dhahaa qaarka waxay dhahn waa nafyi oo laa saama xuma soomi man saama abada ninkii weligii baan soomi dhahaa kaas xuma soomi gaajo umadishiy ma waafaqin shareecada ma waafaqin maxaa yeelay oo waxaan diinta waafaqsanayn fahuwa raddun wey fahuwa radd waa lagu celiyey baabun wuxuu ku saabsan yahay soomi yoomi soomi yoomin maalin la soomo ifطaari yoomi maalin la afuro waa u fadli badan wey xadaثana moxamed bin bashaar bin dar qaala xadaثana gundar xadaثana shucba can mugiira mugiira bin miqsam dabi alfaqih alacma bay dhahaan alfaqih alacma mugiira bin miqsam qaala wuxuu yihi samictu mujaahidan mujaahid ibnu jabrin baan maqlay almaki can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma asagoo cabdullahi bnu camr ka warinaya can nabiy sala اllah alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi som min ashahri bisha talaata ayaam saddex beri ka soom cabdullahi yow qaala wuxuu yihi utiiqu waxaan kara akara min dalik annagana cibaadadii iyo daacadii baaban xadda kasligeena cajiskeena nasal lah salam alcaafiya inteena badan saxaabigana fiiri waxaa laga kari leeyahay cibaadada yaryarayso war tartiibso utiiqu akara min dalik waa nin dhalinyaraha dogo oo shaaba aroos haddana ku jira wixii o dhan oma cadda aakhara u cad janatfirdows wacad xowrlacinta wacad famaa zaala kama zuulin xataa qaala ilah ka yidhi nabiga alayh salaam su u soo waday u tanaasulaayey sum yooman maalin soon wa aftan yom maalin afur lix bilood marka waa soomantay lix biloodna waa furanta faqaala nabiga alayh salaam baa wuxuu yidhi xagga qur'aankana uu kala hadlay wuxuu yidhi iqra'i lqur'aana fii kuli shahrin qur'aanka waxaad ku khatintaa bishii hal mara khatim oo maalin walbaba juskeeda si markaa qur-aanka bishii khatim qaala wuxuu yidhi ini udiiqu akara akar wax ka fadli badan ka badan baan kari karaa oo dhammayn karaa famaa zaala xataa qaala fi alaain riwaayo kale fi saxiix ku sugan fii sabxin toddoba beri ku khatin oo maalin walba sumaxeeda dhammee riwaayadan bukhaarina fi alaain saddex beri ku khatina ku dhammee xataa waxaa soo aroortay saddex beri ka yar ninkii qur-aanka ku khatima oo ku dhammeeya maa fahima waxba muuna fahmin tadaburkii iyo macnihii iyo afalaa yatadabaruuna baa lis amray qur-aanka yani tadaburka macnaha in la dhuxaansado oo khushuuc kuu kordhiso oo cibaado kuu kordhiso alla ka cabsi kuu kordhisaa la rabe hadanka hadi shicri buu iska noqon iska diliin buu noqon laakiin waxaa laga soo reebaa culamadu ka soo reebaan wakhtiyaha cibaadaadka munaasabaadka ah ee waktulfadiilaha ah sida ramadaanka oo kale selafka waxaa laga soo wariyey xataa imaamu shaafici raximah اllah kaana lahu situuna khatma fi ramadaan lixdan jeer buu qur-aanka dhammayn jiray bisha ramadaan hadduu lixdan jeer dhameeyey maalin walba muxuu akrin jiray ya maalin walba laba jeer buu khatimi jiray laba jeer buu khatimi jiray marka xiliyahaasoo kale markay tahay waa xilli gaar ah jawi cibaado ah oo ruuxaani ah oo nuuraani ah oo iimaani ah wey oo qofka uu nashaadkiisa iyo khayrkiisa aad iyo aad u kacsan yahay wey xilligaasoo kale fursaddaada o hesho damayso waxba maaha bay leeyihin laakiin cumuuman xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam nacam xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam ayaa awla ah in la qaato fii halaaثin saddex beri ha ka badin nacam baabu sawmi daawuud alayhi salaam nabiyullaahi daawuud soonkiisi xadaanaa aadam bin abi iyaas daawuud alayhi salam ambiyada cibaadadoodkood marka laga hadlaayo aad baa looga sheekeeyey soonkiisaa la sheegay oo salaadiisaa la sheegay oo qiraa'adiisaa la sheegay oo jihaadkiisaa la sheegay oo camalkiisa uu ya waxa uu yani kaana nabiyullahi daawuud yaakulu bicamali yadihi aad baa looga sheekeeyey daawuud alayhi salaatu wasalaam marka nabigeennana alayhi salaam wuxuu ahaa daawuud wuxuu kamid noqonayaa nabiyaashii la amray nabiga in lagu daydo ulaaika aladiina hada allaahu rabi hudaahu muqtadi kuwa ilahay u hanuuniyey hada allah fabihudahu muqtadi daawuud baa kamida min duriyati daawuuda xadaثana aadم بن abi iyaasin qal xadaثana shacb بن xajaaج qal xadaثana xabيb بن abi haabiti qaala samictu abalcabaas abalcabaas almaki wa kaana shaaciran haddaan soo maray wasmuhu saa'ib bnu farukh saa'ib bnu farukh baa magaciisa la dhahaa waalid اcalا alcalaa ibnu saa'ib ninka la dhihi jiray alcalaa ibnu saa'ib aabihi wey marka wuxuu caan ku yahay kunyadaas abulcabaas almaki wa kaana shaaciran shaacir buu ahaa wa kaana shaaciran haddii la yidhi wa shucaraau baad soo xasuusani wa shucaraau yatabicahum lghaawuun shucaradu dhacdhacoodaa badan hadalkoodaa fara badan wax badan bay isku khalkhaldaan ismuujintooda iyo hadalkooda iyo waxyaasaa wax badan dhaafiya wax badan dhaafiya marka ninkan haddii halkaasi dhaliil maabay ka soo gaadhaa markaasu wuxuu ku leeyay wa kaana laa yutahamu fii xadiidihi maya ninkan lama tuhmi jirin xadiidkiisa maca kownihi shaaciran uu yahay oo gabyaa uu yahay oo nin hadlo oo gabyo u ahaa laakiin xadiidka nadiif buu ka ahaa xadiidkiisa nadiif wey qaala wuxuu yihi samictu cabdالlahi bn cmr bn اcaas radي الlahu canهuma baan maqlay qaala isagoo yihi qaala linabiyu nabiga alay slam ba wuxuu igu yihi inaka latasuumu dahra war sanadoo dhan baad soontaa wataquumu leyla habeen o dhan baad taagan tahay soo maa faqultu waxaa nacam haa qaala wuxuu yihi inaka idaa facalta dalika hadaad saa yeesho hajamat lahu alcaynu hajamat ilcaynu ishii baa daciifaysa o guraysa lahu liajli siyaami cibaadada daraaddeed bay la guri wanafihat lahu nafsu naftina waa daciifaysaa lahu ay lisiyaam soonka dartii iyo cibaadadaasi faraha badan laa saama soom ooma sugnaan man saama dahra ninkii sanad iyo weligiiba sooma sum soom alaaata ayaami saddex beri soomu dahri haddaad rabto soomu dahri kullihi weeyaane sanad kulligii ood soonto waa saddex beri ood soontaaba ajirkii ku heliye sidaa yeel buu nabiga alayh salaatu wasalaam qultu waxaan fa inii utiiqu akara min dalik nabi allow arrinkaa ka badan baan karaa daacada nashaad iyo xoog baan u leeyahay dhallinyaraan ahaan ka faa'idaysto qaala fasum sawma daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisa kaana yasuumu yowman wayufdiru yowman maalina waa soomi jir maalina waa furi jir wakaa soomi daawuud walaa yafiru mana carari jiri idaa laaqa cadow markuu la kulmo ila cadowga oo markii lala kulmo la cararo min kabaa'iri dunuub wey dunuubta waaweyn bay kamid tahay alfiraaru yowmi zaxf maalinta dagaalka oo la cararo oo goobta dagaalka laga fakado laga cararo dunuubta kabaa'irtay kamid tahay daawuud alayh salaam laa yafiru idaa laaqa ma carari jir saasaa lagu naseexeeyey radia allahu canhu wa ardaa waxaa marka u cad inuu intaa ka badan uu samayn karo oo camalkii dadka wax ka badan uu la imaan karo nabiga sala allahu alيh wasalam markay saxaabadiisa ku dhaliilaya ku canaananayey uu dhihi jiray inii atqaakum lilahi wa aclamakum lilah taqwadaana inagu taqwo badan inaguna cilmi badan marka shayga muwaafaqi shareeca ah unbaa muhima badin fara badan arrintu ma keento oo shareecadaada waafaqin ee wax shareecada waafaqsan kaa un baa maarata ilaahi subxaanaه wa tacaala uu ictibaarinaya oo raalli ka noqon xadaثana isxaaq bnu shaahiin alwasidi qaala xadaثana khaalid bn cabd الlahi طaxaan can khaalid الxadaa khaalid bn mihraan can abi qilaabaة اljarmi cabdullahi bnu zayd qaala akhbaranii waxaa ii waramay abulmalix abulmalix magaciisa kee wey manwa yaa sheegi kara walow jaa'iza ya abulmalix dirbe usaama yar qarka saarta mararka qaar qofka aabihi waa lagu macdari kara soo ma aniga wardheera iskaga dhahay axsant <laughs> haddaa keentay caamir ibn usama caamir ibn usama laka jaiza in sha allah ayb akbaranii abulmaliix caamir ibn usamata qaala dakaltu maca abika ayuu leh qaalada waxaa le waxaa weeyaan eh, abulmaliixa wuxuu leeyahay aabbaha zayd ibn jarmi zayd uljarmi wey marka abu qilaaba oo ardaygiisaa yulala wuxuu leeya aabbaha zayd uljarmi ayaa la galay maca abika anoo la socda calaa cabdillahi bni camar cabdullahi bni camar ibnu caas baan yaan u galnay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula lah sal slm dukira lahu sawmii in soonkayga loo sheegay ninkaas soon baa waa soonkii ayuu maalin walba sooman yahay fadakala calaya markaasuu nabigi isoo galay soo maarti nabigaa usoo galay oo cabdullahi bni camar bin caas gurigiisa ugu imaada inuu unaseexeeyo fa lahu waxaan u tuuray wisaaratan barkin min admin harqadeedu maqaar bay ka samaysanta xashmuhaa waxaa lagu cubaynaa liifun liif wey liifku waa geedka timireeda salkeeda iyo caleenta waxyaalaheeda wey qashinkaa ayaa liif la yidhaahdaa sida baasha calgada la yidhaahdo ama xaskusha iyo lagas waaas weyaan waxaasoo kale wey ayaa lagu guray iska qallafsan yaa barkin ka dhiganayaan fa jalasa cala alardi nabiga calayh salaam barkintii ku fadhiisan ku tiirsa kuma tiirsanine dhulku iska fadhiistay wa saarat ilwisaadatu barkintiina waxay iska noqotay bayni wa bayna anigii nabiga alay salam dhaxdaana iska taallaa nabiga alayh salaatu wasalaam waa ninkan waxoogo inuu uyar qabaad daraynaysaa oo yar canaana rabo marka bashaashini iyo gogashiisa ku fadhiisi iyo arrintaa ma taalla meesha faqaala nabiga alayh salaam ba wuxuu yidhi amaa yakfiik miyuuna kugu fileen min kuli shahrin alaaa ayaam alaaatu ayaam saddex beri miyuna kugu fileen qaala qultu waxaan ya rasuul allah i ziyaadi meesha ku jirta smash buu geliyey ya rasuul allah inii udiiqu akar min dalik soo marray qaala hamsan shan maalmood qultu ya rasuul allahi waa ii badi qaala wuxuu sabcan toddoba beri qultu ya rasuul lah ii ziyaadi qaala tiscan sagaal qultu ya rasuul allah ii badi qaala ixdaa cashrata uma qaala nabiy sal slm wuxuu yidhi laa sawma fowqa sawmi daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisa wax ka badan soon ma jira sunno ah oo ka fadli badan shadridaari sanad niskii buu ahaaye sum yooman maalin soom aftar yom maalin afro kaas rasul nabi sala allah alيh wasalam baabu siyaami اlbiidi marka qofka in loo naseexeeyo cibaadadiisa iyo daacadiisa hadduu qusuur la yimaado gaabin waa loo naseexen war isnoole baa la dhihi oo kor isku qaad oo nafta isgeli oo cibaadada daacada ka gaabinin oo futuur yuuna kugu dhicin futuur hoos oga dhacaya daacada iyo khayrka lama ogole waxaa la rabaa futuurkaa dalkaas gaabiso inaad wasad kusoo dhacdaa la rabaa ka kalena quluwi hala imaano ha dhicin xuduudda ha gudbin labadaba waa loo naseexinaya arrimaha noocaasoo kale naseexadii diinta addiinu nasiixa yay soo gelaysaa maha cibaadadeeda u faragelinaysaa iyo arrimo shaksiga ah weeye inaad tiraahdo sax maaha waa lagu faragelin oo waa lagu naseexeen oo waxbaa laguu sheegi oo dantaada iyo wanaaggaada laguu sheegi inaad qaataala rabaa sala allahu alيh wasalam gurigiisa ugu tagay ninkan baabu siyaam lbidi soonka habeenada siyaamlbid ayaamulbidna waa la yihahda ayaamulbid maalintu waa iska caddahaye waxaa loola jeedaa ayaam layaalihuna albid maalmaha habeenadoodu ay cad yihiin ay cad yihiin oo waa maxay maalmahaas waa kuwe ثaلaaثa caشhaرata wa arbaca caشhaرata wa hamsa caشhaرata saddexiyo tobnaadka iyo afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka saddexdaas habeen saddexdaa maalmood habeenadooda dayaxuma dhaco dayaxu ma dhaco su marka horena ma maqna ilaa uu ay ka baryan waa joogaa marka habeenkaasoo dhan baa iska cad oo cadda ah cadda ah ilan kuwa kale ama bishaa dhici ama bisha gadaal bayba ka imaani saddexdaa maalmood baa waxaa la dhaha yaamalbiid in la soomaa fiican bishii ilan riwaayada hore hadda cabdullahi bin camar sum min kuli shahrin alaata ayaam saddex beri baa la iska idlaaqay saddexdaa beri waxaa fiican marka ayaamulbiidka inay noqoto xadaana abu macmar qaal xadaana cabdulwaari ibnu saciid cabdulwaari ibnu saciid ibnu dhakwaan qaal xadaثana abu tayaax masmuhu yaziid ibnu xumayd soo ma yaziid ibnu xumayd qaal xadaثanii abu cuثmaan wasmahu abu cuثmaan abu hureyre ka waranaya taabici kabiira mukhadrama a cabdiraxmaan ibnu mil oka baarak allah fiikum marka waa ragga de mashhuuruuna bikunya saddexda hadda aan sheegnay abulmaliix iyo abu tayaax iyo abu cuثmaan mashhuuruuna bikunyatihim magacooda in la sheego waa naadir in magacooda aad aragto naadir wey dadka noocaas oo kale ee ishtaharuu bilkuna kunyada caanka ku ah magacooda inaad barto wey lanna in magacaa la barto waxay keenaysaa haddii ay mucaarado iyo tacaarud bayna riwaayateyn ay noqoto inaadan u malaynin hal shaksi shakso inaad u malaynin mar cumaan baad arki abdiraman mil aadan u malayn laba qof inay yihiin aadan u malayn xadiidku qaraabada ka baxay waxyaalaha culamada sheegaan bay ka mid tahay ee ahamiyada ay leedahay asmaada kuna kuwa kunyada ah iyo asmaada muhmalada ah magaca hal magac oo moxamed iska socdo in la barto oo la xifdiyo ahamiyada ay leedahay bay culamada ku sheegaan can abi hurayrata radia allahu canhu ka abu hurayraba kunyadaas oo weliba aabihii ma aha hureyradu waa hira laakiin mashhuur wey alxamdu lilah inkastoo magaciisa isku khilaafsan yahay magaca aabihiiba cabdiraxmaan ba u caansan qaala wuxuu yihi awsaanii khaliilii kii aan jeclaa sala allahu alayh waalih wasalam bialaaثi saddex shay buu ii dardaarmay saddexdaa shayna keligii ma ahee nin oo wasfiga iyo tilmaanta abu hureyre oo kale ah ama ma ahee qaarkoodna haddii sabab bay leeda qaarna waa caam maalan midda ah in aan witirka ku saaxdo waa qofkii aan inuu soo tooso aan aan ka cabsan ka cabsanayo inuu soo tooso way ka cabsanaya kuwa kalena waa waa wada caam wey abu dar waa ku yidhi nabiga alayh salaam abu dardana waa ku yidhi awsani khaliili iyo xabiibi saddexdaa saxaabiba saddexdan baa loo sheegay inayna marka khaas ku ahayn abu hureyre ad ka fahmaysaa siyaami alaaata ayaam saddex beri soonkood buu i dardaarmay min kuli shahrin bil kasta riwaayo kale markaa caddaysa ayaamulbiid in loola jeedo ay fiican tahay wa ragcatay duxa ayaa labada ragcadood salaata duxada barqinkii la tukado ajir badan baa lagu sheegay in xubnahaadoo dhanba ba u noqon wa aan uutira inaan witriyo qabla an anaam intaanan saaxanin cishii baa tukatay weli intaadan hurdo la dhicin haddaad is og markaad gab tiraado inaadan salaada subax ka hor adoo witirka tukaday saaxo witirka tuko saaxaddeen watrkiisu kaaga tegin laakiin qofkii rajo ka qaba inuu soo kaco oo isku og naftiisa yaqaana waxaa fiican inuu dib u dhigto witrka oo salaatuleilka intuu tukado habeenka aakhirkiisa witrka ku khatimo ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran buu nabig sala allah alay wasalam in allaha witr yuxib lwitra cibaadada in witrka lagu khatimo salaadaasaa fiican marka abu hurayra iyo qofkii lamid ah oo daalibulcilmi ah oo laga yaabo inuu niska hore o dhan mudaakare iyo muraajaco iyo xifdi kusoo jeedo ma aha telefoon iyo wax macno aan lahayn oo aan wax badan laga faa'iideynin oo laga yaabo in waxyaala laqwiga lagu mashquulsan yahay waxaas maaha ee qofkii cibaadaya khayr kusoo jeeda inuu iska hormarsadaa fiican si witirka uga tegin baabun wuxuu ku saabsan yahay man zaara qowman ninkii qola ziyaarta oo falam yuftir cindahum agtooda aana furin qola ziyaaratay cuntay ku keeneen waa soomaneen soon sunaa soonkaada inaad ilaashato waa ku banaanta hadduu xoogo isyaradkeeyo isxumeeyo inaad u afurto way banaanta ayaduna xadaثna mحamed بن مثنى العنز أbو موسى qال xadaثna khالد هو بن الحاrث qال xadaثna حmayd الطويل an anas radi allahu canhu dakala nabiyu sal l slam calaa umi sulaym nabiga alayh salaam baa wuxuu u galay umu sulaym binti milxaan radia allahu canha gabar qiimo badan bay ahayd aad oga warhaysa rasuulka sala allahu alيh ali wasalam xataa markuu nabigu maka madiine soo galay geedo timiray maal u siisay oo tir geedahan reer nabi moxamed alayh salaam wixii ka soo gaa ha goostaano ilaa laga helay khaybar iyo fadag iyo banu nadiir iyo khayrkii faraha badnaa markaasuu u celiyey rasuulka sala allah alيh wasalam safiya bintu xuyey markuu nabigu aroosayay dhexda wx khaybar laga soo noqday ayadaa usoo dahaynaysa umu sulaym yaa usoo dahaysay nabiga sal la alay wasalam u diyaarisay u hagaajisay usoo gelbisay faatatuu bitamrin nabiga calayh salaatu wasalaam baa uu booqan jiray ayadii walaasheeda umu xaraam min timilxaam faatatuu bitamrin timir bay u keentay iyo wasamin subag timir iyo subag lagu dhuuqa ayay u keentay nabig sal la alay slam qaala wuxuu yidhi aciiduu samnakum subagiina ku celiya fii siqaa'ihi qumbihiisa wa tamrikum timirtiina fii wicaa'ihi qarbadkiisa fa inii saa'im waan soomanahay rasul nabi sal la alay slam aciiduu sabnakum fii siqaa'ihi weelkii lagu shubi jiray subaga maqaar buu ka samaysnaayoo sibraar ahaan buu ahaa qum baa la dhihi jir hadda waxaan u malanaya xataa inaan la arkayn weel iyo bilqaraxan baa harada ordaaya sooma marka subagiina weelkiisi ku celiya wa tamrakum fii wacaahi ku celiya weelkiisii fa inii saa'im waan soomanahay marka ma afurin rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam inuu marka qofka uuna soonkiisa ilaashada sunada waa u banaan tahay hadduu afuro oo qaawadirtooda iyo kuxeeye oo iskaga afurona ayadana waa dhacdaa waa nabiga alayh isalaatu wasalaam cuntaan haynaa markay dheheen reerkiisa wuxuu yidhi kaana fa inii kuntu waan soomanaay uma qaama ilaa naaxiyati min albeyt nabiga alayh salaam wuxuu istaagay guriga dhinaciisa dhinac qayb kamida guriga ayuu istaagay fasalla waa tukaday hayra almaktuba salaadaan farad ahayn ayagaasuu marka nabiga alayh salaatu wasalaam u tukanayaa barakada salaadaas iyo ducada iyo khayrka inay helaan iyo ugu tukaday rasuulka sala allah alيh wasalam waxaa soo aroortay falyusali qofkii loo yeela cunto loogu yeela ha cuno walaalkii haraa cuntada ha cuno hadduuna cunaynina falyusali falyusali marka falyusalidaas ha u duceeye iyo ha ku tukada labadaba waxay u tahay waa lagu fasiri karaa oo xaqiiqa curfiya iyo maxaa ujeeda luqawiya iyo sharciya labada xaqiiqaba way soo geli marka nabiga calayh salaatu wasalaam waa u tukaday fadacaa liumi sulaym um, liumi sulaym gabadhi umu sulaym aheed waa u duceeyey wa ahli beytiha reerkeedina waa u duceeyey ninkeeda abu dalxa ahaa anas binu maalik carruurtii gadaal ee ka dhashay faqaalat umu sulaym baa waxay tihi markii ducadii caamkeed nabigu u duceeyey yaa waxay tihi yaa rasuul allah ina lii waxaan leeyahay on kaa rabaa kuwaysa khaas duca khaasaan kaa rabaa qaala nabig wuxuu yidhi maahiya maxay tahay qaalat khaadimuka anas wiilka kuu khidmanaya anasa halmaamin si gaara duca gaara si yiri waalidka waalidkiisa naftiisu ka hormarya waalidka waalidkiisa naftiis naftiisu wuxuu ka hormarin waalidkiisu ka hormarin ayada gaar waxay heli karta inay tahay duco gaara si gaara igu ducee mayna dhihin ee waxay tiri wiilkayga duco gaara u ducee marka waalidka cajiib buu leeyahay mm, waa qofka keliya ee ku farxa in la dhaho wiilkaadaa kaa fiican ama gabadhaadaa kaa fiican way ku farxayaan lakin qof kale hadii la yidhaha hebel baa kaa fiican xoogo isyar isyargelina jirka isyargelin markaa nabig alay slam waxaa ku tiri khaadimuka anas wiilkan tobanka sana ku khidmeynaya ee kuu keenay adoonka ah u ducee famaa taraka kama tegin nabiga calayh salaam khayra aakhiratin aakhira khayrkeed walaa dunya addunyada khayrkeed ilaa dacaa bihi waa ugu duceeyey nabiga alayh salatu wasalaam addunya akhira intu iskugu jimciyey baa ugu duceeyey si gaaro haddana u tafsiiriya wuxuu yidhi allahuma arzuqhu maala ilaah xoolo ku arzuq wa waladan caruura ku arzuq wa baarik lahu barake haka marka waxaad garanaysaa qofka maal waa lagu duceyn karaa xoolo ilaahu sii waa la dhihi karaa qofka ilaah xoolo sii xoolo la helo jidka khayrka ee wanaaggana loo adeegsado waa wax fiican nicma almaalu saalix lirajuli saalixi bay soo gelaysaa marka ilaah xoolo sii caruura sii wabaarig lahu barakee buu nabig alay isalaatu waslam hada waa muhim inaad xoolo hesho ama caruur hesho keliyaha qiimo ma laha qiimuhu waa barakada caruur barakaysan iyo xoolo barakaysan oo khayrka iyo wanaagga iyo daacada aad u kaalmaysato kaas ayaa wanaagsan walidaalika markay ambiyada ilaahay caruur baryayaan saalixan ayiban ayay ku ducaystaan taasaana la rabaa fainii anigu anas baa markaa wuxuu tacliiqinaya qisadii ducadii nabiga dhacday maxaad heshay anasow wuxuu leeyahy fainii anigu la min akar اlansaari ansaar midka ugu badan baan ahay maalan xoolaha xagga waliba beerta timirta timirtu ka hadlaya waxadaati agga waa xaggii marka xoolihii oo beertiisa timirta sanadkii laba jeer bay dhali jirtay timirta caadi ahaan sanadkii marbay ay dhashaa hal mar bay dhashaa laakiin anas radia allahu canhu basra timirtiisi beerihiisi timirtaha lix biloodba mar baa la goynaya xilli aan dadki kale beero goysanan anas beertiisa lasoo jaraya ducadii nabiga ku dhacday sala allahu alيh ali wasalam waxadaatnii ibnatii umayna gabadhaydii baa iigu warantay umayne aheed taskiiru aamina aamina la taskiiriye wey aamina umayna lagu taskiiri gabadhaydii umaynaha waxay ii warantay annahu dufina in la xabaalay lisulbiyi aniga dhabarkayga carruurta ka soo gooday maqdama alxajaaji xajaaj ibnu yuusuf athaqafi markuu soo galay albasrata basra bidcun wa cishruuna wa mia boqol iyo labaatan iyo dhowr inay caruurtaydii la xabaalay ay gaareen ayay ii sheegtay maalintu xajaaj uso markaa dhowr iyo sideetan buu jiray kadibna ilaa boqol buu ku dhawaaday carruur kaluu sii dhaldhalay xajaaj binu yuusufna sanata khamsin wa sabciin sanata ah, khamsin wa sabciin toddobaatan iyo shantii ayuu basre tegey marka kadibna waa sii noolaa anas bin malik radi allahu canhu ilaa sagaashankii buu ku dhawaaday hijrada oo aakhiru man maata bilbasra basre saxaabi ku dhintay wixii ugu dambeeyey buu ahaa inta iga saqiirtay weliba aniga dhabarkaya ka soo goday buu leey ma aha awlaadda awlaad axfaad iyo asbaad maaha awlaaddayda waxay sii dhaleen ma aha kuwii awlaadu sulbiga ee dhabarkaya ka soo go'ay yaa waxaa saqiirtay inta nool iskaba dhaafe boqol iyo labaatan iyo dhowr baa yaa ii saqiirtay buu leey de inay kuu saqiiraanna waxaa weeyaan ajirkii bay iyo qayb ka qaadani inuu carruurtaas u yeesho ducadiiba ay ka mid tahay carruurtaada ay kuu saqiirtay aakhare ah, markii laga hadlaayo waa ajir iyo khayr iyo hawaab wey adunya khayr iyo hawaab weeyaan musiibo adduun ma ahaato xanuun ma ahaato lakiin haddana aakhare markay kuu tahay laba ilmood baaba janno lagu galayaa qaala ibn abi maryam wuxuu yihi ibn abi maryamku waa saciid saciid bin abi maryam akhbaranaa yaxya bin ayub qaala xadaanii xumayd samica anasan radi allahu canhu can nabiy sala allah alيh wasalam qaala musanifu baabu sowmi min aakhiri shahr bisha aakhirkeedoo la soomo aakhiru shahr oo la soomo sideed iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka iyo soddonka iyo aakhirka bisha nisfulaakhirka dambe xadaثana salt bn mحamedi qaala xadaثana mahdiy mahdiy bn maymuun can haylana haylaan ibnu jariir acataki haylaan ibnu jariir alcatakiy waxadaثana abu nucmaan sanad baa bilowda cusub haddana abu nucmaan maxamed ibn fadl asadusi alcaarib laqabkiisa caarib xadaثana mahdiy bn maymuun qaala xadaثana haylaan ibnu jariir can muطarifin muطarif ibn cabd lahi ibn shakiir can cimraan bn xusein radi allahu canhuma can الnabiyi salى الlahu alay slam inu nabigu sa'alahu u weydiiyey aw sa'ala rajula wcimraanu yasmc nin ba aw amase sa'ala wuxuu nabigu weydiiyey rajula nin cimraan yasma cimraanna waa maqlaayey cimraanka su-aasha la weydiiyey iyo nin kale oo cimraanna uu maqlaayo faqaala wuxuu yihi nabigu yaa fulaan hebelow amaa sumta sarara hada shahr bishan aakhirkeeda siduu bukhaari u baabaystay kuwat sidii bukhari haddaad ugu wado xadiidka le la isku hayaa amaa sumta miyaadan soomin sarara hada shahr bishan aakhirkeeda miyaadan soomin caadadiisaasaa ahayd qofkana caadadiisa hadday tahay dhib ma laha oo riwaayadii kale ahayd laa taqadamu ramadaana bisawmi yowmi walaa yowmayn kama hor imaanayso ilaa maxaa yeele riwaayadaasi yani shacbaan akhirkeeda ramadaan maalin ka hor iyo laba maalmo ka hor ha soomina taas ayadaa waxaa la diiday qofkayna caado u ahayn ilaa rajulu kaana yasuumu soom falyusum ninkii soomi jiray oo soonkiisa waafaqay mooyeene waa kii xadiidka raacsanaa marka ninkana akhiru sahri uu soomi jiray markaasuu ka tegey nabiga alay slam ba wuxuu yidhi amaa sumta sanada hada shahr qaala wuxuu yihi adunu waxaan umalayn qaala yacni ramadaana ah, adunu qaala yacni ramadaana waxa adunuhu leh waa abu nucmaan waana wahmi wahmi baa ku jira ramadaan ma aha macna ahaan baad isdiidaysa leannahu ramadaan aakhirkeedisa ma soontay su-aasha ayada saxaabad ummadoo dhan bay waajib ku tahay samadaanku waa waajib wey oo waa la soomaya awal iyo aakhir iyo awsad waa iskaga mid ramadaan in la sooma ee waxaa weeyaan waa ama shacbaan ama bil kale qaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi la maya bisha aakhirkeeda sanadkan ma soomin bisha ma soomin ya rasuul allah qaala wuxuu fa idaa aftarta hadda ramadaan baad soo gashay ramadaanka markaad bogtooda furto fa yowmayn lama maalmoodsoon oo bishii aakhirkeeda shacbaaneed ka tagtay ee caadada u lahaan jirtay bedelkeedii lama maalmoodsoon lam yaqul isaltu bukhaari wuxuu leh salti ninka la yihaahdo waa asalt binu muxamed sheekh lbukhaari muuna dhihin adunu yacni ramadaan intaa muuna dhihin yaa yidhi marka hadduuna salti dhihin ya abdunuxmaan marka abu nucmaan ba hadal adunu an ramadaan wahuwa wahmun waana wahmi iyo khaba weeyaan khalad lanno ramadaan lagama hadlaayo lasmana weydiinaaye waxaa la weydiinaya waa shacbaan aakhirkeeda caadayna u aheedo xadiidkii laa taqadamu ramadaan iyo isagan waxaa lagu kala farqinayaa caadadiisaasaa ahayd markaasuu khilaafay wixii aad caadaysato cibaado oo sunnaho kuu socdayna inaad ka tagta ma aha dawaamkaa la rabaaye inaad daa'imto ayaa la rabaa macnaha marka haddaan bisha aakhirkeeda ku wadno sabarka oo waxay leeyihiin min alistisraar bay ka timid sarar bimacnaa istisraar sideed iyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka iyo soddonka dayaxa lama arko waa mugdi mugdi wey habeenkaas oo dhan waa qarsoon yahay sir dayaxi baa qarsoon marka waa aakhiru shahr ah, min alistisraar qolana waxay dhaheen waxaa weeyaan sararka waxaa loo wadaa bisha dhexdeeda oo ayaamulbiidkii baa laga hadlayaa ayaamulbiidki saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka wasatu shahri min asura laga keenay wa suratu shayi wasaduhu shayga suradiisa iyo xuduntiisa waa xaggee waa bartankiisa soo maa markaa sarara shahri wasata shahri baa la wadaa bisha bartankeeda ma soontay oo saddexiy tobnaad afariy tobnaad shaniy tobnaankii ma soontay taasaa markaa qaarkood ay dheheen laakiin bukhaari baabka wuxuu u baabaystay aakhiru shahri buu kugu yiri baabu sawmi yowma اljumca maalinta jumcada oo la soomo soon lagu keli yeelo waidaa asbaxa saa'iman yowma اljumca maalin jumcaha hadduu waagu u beri asagoo sooman fa calayhi an yuftar waa inu afuraa haddii jumcada keligeed uu u qastay oo soonka uu ku gooni yeelay wax caado u lahaana ayna waafaqin haddii caado u lahaa ay waafaqdo ama mawsim cibaado ay waafaqdo waa la soomi jumcada caado u lahaa nacam caado u lahaa ya qaala abu cabdilaahi qaala abu cabdillahi waqaala haabit can mudarib can cimraan can nabi sal slm min sarari shacbaan min sarari shacbaan waxay kuusii cadaysay ramadaan meesha inaan laga hadlaynin waxaa laga hadlaya ay tahay shacbaan sararkaasna khilaaf baa ka jira oo min asura iyo min alistisraar habeenada e, ay dayax uu qarsoon yahay sideed iyo tobankii todob mxua sagaal iyo tobanki labaatanka ama min asura oo habeenka saddexda beri ayaa malbiidka ah sawmu yowm اjumcati wida asbaxa saama yom juma aleyh an yftir jumcada laguma keli yeeli karo laakiin hadday caado waafaqda ka waram awaase caadada kaana yasuumu yowma wayfdir yowma qofkan wuxuu caado ka dhigtay maalina waa soomi jiray maalin waa furji maalintuu soomi jiray waxay ku hagaagtay jumcay ku hagaagtay khamiis buu afuray maalina waa sooma khamiis buu afuray jumcada maalintu soomi jiray noqotay waa soomay markaas caadadiisa hadduu ay waafaqdo waxaa kale hadday waafaqdo ayaamaha mawaasimta carafa yaa jumco ku hagaagtay cashuura bay ku hagaagtay waa soomaya iyaduna soomaya oo markaa taksiis baa marka la helay cumuumkii khasisaa la helay naam xadaana abu caasim الnabil toos buu oga wariyey soo mararka qaarna isagoo arkayso ka warinaayo sheekhu sheekh uu yahay abu caasim الnabil aضaxaaq ibn makhlad can ibni jurayji cabdilmalik bn cabdilcaziizi can cabdilxamiid bn jubayr bn shayba can moxamed bn cabaadin qaal sa'altu jaabiran radi allahu canhu waan su-aalay anaha nabiyu sal l slam can sowmi ywm jumca jumcada soonkeeda ma la nahiye qaala nacm ha zaada kayru abi caasim wuxuu ziyaadiyey yani an yanfarida bisowmi waka tafsiirkii waxaa la jamcinaya riwaayooyinka waa la jamcinaya yani wuxuu la jeeda an yanfarida bisowmi inuu ku keli yeelo caadana ooma lahayn ayadii maalinta ka horeysa maalinta ka dambaysana ma soomin inuu keligeed u qasto waa jumco khasaaista jumcada kamid maaha soonka kamid maaha soon kamid maaha salaadna kamid maaha laakiin khasaais bay leedahay suuratulkaafi baa lagu khaas yeeli salliga nabiga alay slam oo lasii badiya lagu khaas yeeli oo khasaaisteeda kamid ah suurada gaaro lagu tukada lagu khaas yeeli jumcadii eh, maalinteeda iyo masalaada subax iyo marka khasaaista way leedahay way fara badan tahay jumca laakiin kamid maaha in la soomo jumcada ama la salaado salaadaan tukanaya jumcada keliya ina tiraha sunna qaala marka wuxuu leeyahay yani an yanfarida bisabi xadathana eh, cumar ibnu xafs ibnu qiyaad qaala xadathana abi xafs ibnu qiyaad qaala xadathana axmed sulayman qaala xadathana abu salix isamaan ismu dakwan can abi hurayraa radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala اllahu alيh wasalam baa maqlo yaquulu leh laa yasuumu axadukum yowma aljumca yuna soomin ila yowma qablah o bacdah maalin ka horeysa maalin ka hadduna caado u lahayn xadathana musadad marka caadadii tan kamid tahayba xadathana musadad qaala xadathana yaxya can shucba xa waxadathanii muxamed ibn muxamedin qaala xadathana gundar inta badan haddee gundar haddii laad maqasho waxaa ka wariyey moxamed ibn muhana moxamed ibn muhana alcanazi abu muusa xadaثna gundar mxamed بن jacfar qaal xadaثna shucba بن xajaaج alwaasidiy can qataada ibn dicaama sadusi اlbasri can abi ayubi wasmhu yaxya bn malik aba ayub saxaabigii jaliilka ma aha abu ayub alansari ma aha meeshuu fadhiyaad aragtaaye yaxya bnu malik can juwayriya bint اxaarif radia allahu canha um wey juwayriya almusalaqiya almusalaqiya niman reer banu musalaq la yhahdo caraba ayay ka dhalatay aabbaheed madaxuu ahaa xaarif kadib markii lasoo qafaashayna waa la xoreeyey juwayriya umulmuminiin bay noqotay dadkii reerkeediina wax allaala wixii la haysto addoon ahaan loo qaato dhan ba qaraabatu rasuulilahi ba la yidhi rasuulka ilahi qaraabadiisii weeyaan nabiga alayh الsalaatu wasalaam ayaa gabadhi juwariyeed guursaday qaraabadii nabiga ma adoonsan karaa lyidhi ashaaru rasuuli lahi salى اla alيه wasalam gabar qiimo badan bay ahayd ana nabiya sal slam dakala calayha yowma jumca maalin jumcu usoo galay waya saa'im ayaa sooman waa cibaado badneed waa kii xagga cibaadada dikriga iyo wardigana ku xeel dheereed intay fadhiisatay subaxdii ayagoo wardinaysa yuu ka tegey nabiga alayh salaam ayagoo sidii wardin buu amin dambe haddana kusoo noqday ma baan u fadhidaa haa saddex kelimaan ku hadlay ama afar beed nacam oo mid walbaba saddex jeer ku celiyey waxaad la imaatoo dhan fadli badan subxaana اllahi bxamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa midaad kalimaatihi wa zinata carshi arbaca ah, mid walba saddex jeer waxaad la imaato dhan ba ka fufuuqsata marka cilmigaad garanaysaa ahamiyada uu leeyahay cilmiga ahamiyada uu leeyahay qofka caalimka ama cilmiga leh cibaadada meel shoodkaadu ka helaya meesha ajirka iyo hawaabka iyo daacada iyo ridaha alle iyo janat firdowsa meesha ka dhowla waa garanaya soo maarti maanta hor inaad tusbaxa dhalow dhalow dhaladu ku haysa laga yaaba isku soo dar saddex kelimo lagu hadlaya kaa fadli badanta miisaanka soo maarta kelimataani khafiifataani cala lisaan xabiibatani raxmaan haqiilatani fi miisan subxana allahi bixamdi subxan la adim miisanka waa ku buuxaaba ah, subxaan allahi tamla miisan alamdu lilah subxana lah alamdu tamlaan marka meelaha cibaadada mudaacafka ajirada faraha badan lagu helo de cilmi iyo aqoon iyo macrifo u baahanta nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi intaan intaan ku hadlay yaad waxaad maantoo dhan cawari ku wardinaysa ka fadli badan buy rasulku sala allahu alيh ali wasalam jawayriya binti xaarid radi allahu canha ana nabi sal slam dakala calayha yowma aljumca maalin jumcuu u soo galay wahiya saama iyadoo sooman faqaala asumti ams shalay oo khamiisay ma soomaneed qaalat waxay tihi laa maya qaalat turiidiina an tasumii qadan berri sabtina ma soomi rabtaa qaalat laa maya jumcada unbaan si gaara qaala nabig wuxuu fafdili afur biafur ah, in jumca lagu gooni lagu gooni yeelo cibaado lama rabo soon lagu gooni yeelay wa qaala xamaad bnu jacd samca qataada xadaثanaa abu ayub ana juwayriya xadaثat an faamaraha faafdarat intuu amray bay afurtay lannu shareecada waxaan waafaqsaneen cibaada ma aha cibaada maaha waa soon maxaa soon loo diidan ya ma dhigi karti a cibaadada sheeda waxa bidcada la yidhaahdo ama waxaa keena sifa ama cadad ama makaan waxyaalaha keenay ka midta sifadii waa soon laakiin sifadii bay bidca ka soo gashay maalin jumcaad ku khaalis yeeshay jumcaad ku khaalis yeeshay bidcada markaa arkaanteedi baa laga helay arkaan bidca baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yakusu shaya min alayaam maalmaha shay kamida ah ma ku khaas yeeli karaa cibaadada salaad soom soom xadathana musadad qaal xadathana yaxya can sufyaan can mansuur thawri buu noqon karaa can mansuur ibn muctamir can ibrahim anakaaci can calqama calqamat bin qultu waxaan idin buli caaisha radi allahu canha waxaan ku idhi hal kaana rasuulu llahi sal slam yakhtasu min alayaam maalmaha shay wax ma ku khaas yeeli jiray maalmaha gaara oo cibaadada ay ku khaas yeeli jiray soon ma jirtaa qaala waxay tihi maya sabrt la kaana camalhu diina ay leedahay camalka nabiga alay slam daa'im buu ahaa wa ayukum kineeba yudiiqu kana ma kaana rasul lah slam yudiiq wuxuu nabigu keri keri jiray sal ly slm oo dawaaba cibaado in la hadalkaa radia allahu canha caaisha waa nooc ijtihaada ku jira wa ilaa alay slam maalmaha qaar oo uu si gaara cibaado u khasiyari jiray way jirtaa mila ish saan uu ku khasiyari jiray ya isniinta iyo khamiista labada maalmoodba waxaa la kor yeelaa camaasha addoomaha la kor yeelaa marka labadooda la isku qabtay yaa la kor yeelaa marka camalkeega in la kor yeelo anoo sooman baan jeclahay bu nabig sala allah alay wasalam isniinta si gaar ahaadeenna waa kii soomi jiray uu dhihi jiray maalintii laysoo soo dhalay maalintii laysoo saaray waa kii dhihi jiray rasulka sala allah alيh wali wasalam baabu sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeedii xadaثana msdد qal xadaثana yaحya can maliki qal xadaثanii salim abu dmra qaal abu nadr xadaثanii cmayr mawlى um الfضل ana um الfضل xadaثatu xa xadaثana cabdالlah بn yusuf akhbarana malik can abi nadr wakaas mawlى cmar ibn cubaydالlaahi can cumayr mawlى cabdالlaahi bn cabaas can salimkaas way abu nadr can um الfضل bint الxاriث الhilaaliya radي الlahu canha zawjaة cabaas camr rasuuli الlaahi ayay ahayd waktu mxuu ahaa maymuna maymuna bint اxarث walaasheed maymuna bint اxarث iyo lubaba bint اxarث um lfadl radi allahu canha o ardaha ana naasan dad baa tamaarow dooday wayna tamaarow manaa wayna shakiyeen waa la dhihi karaa riwaaya kale soo socota ilan shaki sheegaysa waxay shakiyeen oy ka shakiyeen cindaha umulfadl agteeda iyadoo jooga yowma carafa maalin carafana la joogo nabiguna carafa uu taagan yahay fi sowmi nabiy nabiga soonkiisa ay ka shakiyeen carafuu nabigu joogaa waa xaajatulwadaac masooma yahay iyo wasooma yahay iyo ajir iyo hawaabba hadda kahor laga sheegay marka qofka xaajigaa ah ma soomaya faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen dadkii la fadhiyey umulfadal huwa saa'im waa sooman yahi wa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen laysa bisaa'im ma soomana waa maalin xaja wey fa arsalat ilayhi nabiga calayh salaam bay waxay u dirtay biqadaxin dhiil laba nin caana dhiil shika caanaa ayay u dhiibtay qof oy tiri orta nabiga u geeya ayadoo la daawanaya la fiirinaya wahuwa waaqifun calaa baciiri heeshiisuu saaraya nabiga calayh salaam fa shariba waa cabay ee la wada arkaya rasulka salى الlaه alيه alي wasalam marka hadda xadiidkan musanifka raximah اllah soomu yowma carafa hala soomo kuma dhahayo xadiidkan uu soo deliishadayna lama soomin marka waxaa xadiidkii fi saxiix muslim ku sugnaaya nabiga alayه الslam yowma carafa uu yihi waxaan rajaynayaa uu dhihi jiray ama yukafar sanat alaatiya wa sana almaadiya sanadkii soo socday iyo sanadkii tegey baa lagu dhaafaa dembigoodii fii saxiixi muslim uu ku sugan yahay bukhaariga shardigiisa ma gaarsiisna bukhaari shardigiisa ma gaarsiisna lakin waa xadii saxiixa kaasuu ku ishaarayaa laakiin yoomu carafa haddii la joogo ajirkaasi yoomu carafa lagu sheegay soonkeeda hadday xaaji tahay waxaa weeyaan ma soomayside xajku maalinta yoomu carafa camal culus baa lagu jiraa saa darteed waxaa weeyaan lama soomayo lama soomaayo oo cibaadada kale iyo ducada iyo arrimahaasa lagu mashquulsan yahay qofka maalintaasi waafaqina ilahay una waafajininna soon buu leeyahay maalintaas soonkaas ka faa'idaysani xadaثna yaحya بن سlayman qal akhbaranii ibn wahbin aw quriya calيh ama waa lagu dul akriyey qaala akhbaranii cmr an bukayr mawla an bukayrin bukayr bn cabdillahi ashaj inu yaan marayna can kurayb mawla bn cabaas can maymuna radi allahu canha ana الnaasa dadki maymuuna walaasheed waxay la joogtay umulfadl marka waxay leedahay ana الnaasa dadkii shaka waxay shakiyeen fi siyaami nabiy sal ly slam nabiga soonkiisa yowma carafa maalinta carafa inuu soomaya la shakiyey tamaarawdi meesheedii wey faarsaltu ilayhi waxaan u diray bixilaabin bixilaab weel weelka laftiisa weelkii wuu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa caano la lisay bixilaabin weel dhiil oo dhiilka caanaha lagu liso oo caanihi ku jiraan wahuwa waaqifun isagoo taagan fi mawqifi mawqifka carafa isagoo taagan hashiisi saaran fashariba waa cabay minhu wannaasu yanduruun dadka fiirinayo cabay nabiga alay salaam marka riwaayada hore umulfadal baa dirtay riwaayana maymuuna waxaa dhici karta inay maymuuna intay qaaday umulfadl u dhiibtay umulfadlna ay sii gudbisay waa dhici kartaa baabu soomi yowm alfidri maalinta yowm alfidriga waa ciidda ramadaanka laga soo afuray ramadaanka la afuray ciidda u horeysa ramadaanka kadib yowm alfidri baa la yihahdaa maalintaa in la soomo in manhiyu canhu ay tahay oo xaaraan ay tahay mana asaxayo lanna nahyigaasi wuxuu u noqonayaa daati lmanhiyu canhu waxa laga hadlaya waa maalinta laftirkeeda saas darteed nahyigaas intuu taxriim keeno ayuu haddana fasaadulmanhiyu canhu keenaa wixii laska reebena fasid weeyaan hadduu sooma qofka hata kama asaxayo xadaثna cabdالlahi بn yusufin qaal akhbarana malik ibn anasin can ibni shihaab الzuri can abi cubaydin mawla ibn azhar ibn azharka cabdiraxmaan baa la dhahaa qaala wuxuu yihi shahidtu shahidtu waxaan xaadiray shahidtu lciida dhe ciid baan xaadiray maca cumar bn khadaab radi allahu canhu cumar bn khadaab maciisa anoo la socda xilligiisa emiirka u ahaa faqaala wuxuu yihi cumar haadani yowmaan kuwan waa laba maalmood ciidii buu ka hadlaya ciid ulfidri ciid uladxada nahaa uu reebay oo nahyey rasuululahi sala allah alay slam can siyaamihima in la soomo yowmu fidrikum maalintaad afuraysaan can siyaamikum soonkaa soo wadayna bisha kaamilkaha yaabaad ka afurteen maalinta inaad soon sii wadaan mandir iyo macno ma keenayso waa inaad afurto oo cuntadii cunto ilahi ku halaaleeyey yowm farxi wey waa yowm alfarax ilan lisaa'imu farxataan buu soo geli walyowm alaakhar maalinta kalena taakuluuna minhu fiihi waxaad cunaysaan min nusukikum nusugiin udxiyadiina xoolihii udxiyadaha baad cunaysaanoo hilibaaba xiise loo qabaa labadaa maalmood marka lama soomi karo ah, lama soomi karo nabiga alay الsalaatu wasalaam baa nahiyey qaala abu cabdillahi buhaari qaala ibnu cuyayna sufyaan man qaala ninkii yidhaahda mawla ibnu azhar faqad asaaba waa sax waman qaala ninkii yihahda mawla cabdiraxmaan bin cawfna faqad asaaba waa asiibay labadaba mawlo u ahaa waa isku lahaayeen ma ahe mid marka hore mawlo u ahaa kadibna kii kala gatay waa iska suuragal marka ibnu azharkuna cabdiraxmaan baa la dhahaa mawlaha kalena cabdiraxmaan bin cawf weeye zuhri xadaثna musa bn ismaaciil tabudaki qaala xadaثna whayb bnu khaalid can camr ibnu yaxya can abihi camr ibnu yaxya ibn cumaarat almaazani wey camr ibnu yaxya ibnu cumaara almaazani aabihiis marka waa yaxya bnu cumaara yaxya ibnu cumaara almaazani can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu qaal naha nabiyu salى اllahu alيه wasalam nabigaa reebay can sawmi ywm اfidri maalinta ciidulfidriga in la soomo wanaxri iyo maalinta ciidunaxriga ee udxiyada wa can isamaa isduuduub sibsibahna waa xarimay nabiga alayh salaam inuu qofku maro isku duuduubo oo gacmaha hoosta gashado oo khuduu xidrakum tu khilaafo laga yaabo inuu adow kusoo kadiyo sax ma aha waxaa kaloo dhaha eh, samaadu inuu intuu istaaga hal mara asagoo hal go-a ah, uu garabka saarto deen labada dhinac mid ka uu garabka saarto cawradiisi deen ay faylantaas saa u taagan oo suubiya iska taagan uu soo baxo wa an yaxtabiya arajulu inuu ninku doonyeysto oo jilbu xidho fi thoobil waaxida hal mara hal maruu qabay maradiina jilbuu ku xidhay cawradiisana makshuuf ila sama waa faylantaha qofkii kor istaago cawradiisii buu arkayaa taas labadaas ba awrada sitrul cawra loo diiday cawrada asturkeeda inay ka hor imaanaysaa ama maahe khatarta uu isgelinaayo baabu sawmi yowmi naxri yowma naxri maalinta yowma naxri ciidda kale ah waa ciid ciidladxadeed xadaanaa ibraahim an salaati bacda subxi walcasr iyadana waa jirtaa salaadii la tukaduu reebay bacda subxi subaxa gadaashi walcasr casr gadaashiis kitaabka salaad baa kusoo marray baabu sawmi yowmi naxr maalinta yowmu naxriga ciidul adxada wey xoolaha la gowraca ah, daxana eh, waa la dhahaa ayb xadaana ibrahim bnu musa qaal akhbarana hishaam hishaamkana waa ibnu yuusufkii sancani qaadi sancaa abu cabdiraxmaan can ibni junayd cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaal akhbaranii camr ibnu dinaar can caطaa ibnu mina qaala wuxuu yihi samictuhu xadiidkan aan maqlay yuxadiu samictuhu nin kale marka wuxuu noqonayaa camr ibnu xa ibnu dinaar wuxuu leey samictuhu caطaan maqlay oo yuxadiu ka waramaya can abi hurayra radi allahu canhu qaal wuxuu yihi abu hurayra yunhaa waxaa la reebaa can siyaameyna laba soon wa baycatayn iyo laba iib alfidri wanaxri baa la reebaa ciidulfidriga iyo ciidunaxriga labadaa ciidood in labadaas la solomaniicanu labadaa beecna maxay yihiin walmulaamasa taabashada beeca in taabasha u kala gato haddaad taabato beeci waa waa guntamay min qabli an taqlub intaada laalaabino gadgadinin kitaab buyuu ku imaan doona insha allah walmunaabada isla tuurashadii sida tuur maradan haddaad kaa qabato kaa qabto beeci waa ansaxay ayadana waa buuucda qararka la yirahdo soo galayaan xadaثna mحamed بن مثنى الcنز abu muسى qال xadaثna mعاad mعاad بن mعاad العنbri mعاad iبn mعاad العنbri qال aخbarana iبن cwn cabdاللahi بن cwn iبن arطباn عan زiyاad بن jubayr qaala jaءa rajulu ilى بن cmra radي الlahu canهuma nin baa cabdالlahi بن cmar u yimid faqaala wuxuu yihi rajulu nadra an yasuuma yowma nin nadray inuu maalin soomo qaala wuxuu adunu waxaan u qaal inu ilى اثnain maalinta isniinta inaan soomi baa iga shalada bu yiri waa nadray fawaafaqa dalika maalintii isniinteed waxay waafaqday yowma ciidin maalin ciida ninkaas maxaa lagu jawaabi karaa oo seebuu yeeli xagganna waajib buu isa saaray oo yowmlitnain baa nadar ah yowmlitniintana nahyi maalin la nahiyey inay ku hagaagto oo ciida seebuu yeeli faqaala ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi amara allahu biwafaa'i nadri ilaahay wuxuu amray nuduurta in la oofiyo yuufuuna binadri walyuufuu nuduurahu in la oofiyo wanahaa wuxuu reebay dhinaca kalena النabiyu salى الlaه alيه waslm can sawmi hada اlyowm maalintan ciidda in la soomana waa naahiyey marka intaasu kaga istaagay fatwadii cabdالlahi بn cmar radi allahu canhu yani waraciisa weeye tawaruc waa iska dhowrsaday naam laakiin fuqahada waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyiin nadarkaa la hormarinaya waajibkaas qaarna may nahyigaa la hormarin tacaarud baa dhacday bayna waajibin wa nahyin shay waajibah iyo shay nahyiah ayaa iska hor imaado o isku dhacay marka midna waa ma'muur midna waa manhiy nahyi iyo amar baa isku isku dhaca marka kee la hormarinaya waxyaalaha culamada ka hadlaan bay ka tahay waxyaalaha culamada ka hadlaan almuhbit walmanfi almuhbit walmanfi yuqadim almuhbit cala almanfi waxyalahay dhahaan bay ka tahay nacam masaasid iyo masaalix iyadana way soo gelaysaa darwi mafaasid muqadim ala jalb masaalix xadana xajaaj bn minhaal qaal xadana shucb bn xajaaj qaal xadana cabdilmalik bn cumayr qaal samictu waxaan maqlay qazaca qazaca ibnu yaxya qaزcata بnu yaحya qaala wuxuu yihi samictu aba saciidin اkhdriy radi allahu canhu waan maqlo wa kaana haza abu saciidna saxaabi qiimo badan buu ahaa oo hazaa duulay maca الnabiy intay caشharaةa غazwa labiyo toban duulaan oo nabiga uu ku jiro ayuu la socday hore wey marka qaala wuxuu samictu arbacan afar baan maqlay ninkaa qiimaha badan muqadimadaasi iyo wanaagiisaas uu saxaabiga fadligiisuu qiraya o cadaynaya saxaabiga marka wuxuu yihi samictu arbacan min الnabiy afar shay baa nabiga ka maqlay alayه الsalaam faacjabnanii way cajab geliyeen riwaayadan soo maray wuxuu ku daray wa anaqnanii cajabnanii may soo wada gelayaan way cajab geliyeen ayb qaala wuxuu yihi nabiga alayه الsalaatu wasalaam afarti shay laa tusaafiru اlmarأaةu masirata yowmeyn laba maalmood meel loo socdo yan haweeney iskaga safrin ilaa wa macaha zawjuha ninkeedii oo uuma xramin dad maxaarimteeda kamid oon aan guursan karin oo ama aabbaheed iyo walaalkeed iyo dadka maxaarimta abadka ah kuwaasa soo galaya ayadoon la soconin ama nasabka ama musaaharada ama maridaaca walaa sawma fii yowmayn laba maalmoodna in la soomo waa la diiday alfiri maalinta ciidulfitriga iyo waladaa ciiduladxada walaa salaata bacda subxi iyo shayga saddexaad wey salaadan lama tukan karo salaada subax kadib xataa tadluca shamsu ilaa qoracda ka soo baxdo walaa bacda alcasri casriga gadaashiisana lama tukan karo xataa taqruba ilaa ka dhacdo waa salaadan sabab lahen o iska mulaqa walaa tushadu shayga afaraad laa tushadu arixaalu rarka iyo gaadiidka looma rarto oo lama aado ila ilaa halaaثati masaajida saddex masjid un baa safar loo safri karaa oo cibaado iyo daaco iyo loo maran kara masjid araami masjidka masjid اxaraama kacba musharafa wa masjid اaqصى masjidka masjid aqsa la yihahdo ee bayt اlmaqdis wamasjidi haada buu nabig alay slam masaajidkeygan kana ee uu nabigu alayh salam dhex joogay agtiisa ku xabaalan yahay baabu siyaami ayaami tashriiq ayaam tashriiqa soonkoodii ayaam tashriiq waxaa la dhahaa koo tobanka iyo saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka bisha dilxija saddexdaa maalmood ba la dhaha ayaamu tashriiq cinda aljamhuur bikhilaafi asaxaabi aljaliil ibn cabaas cabdullahi bin cabaas radi allahu canhu khilaafsan labu ka dhigay qaala abi cabdillahi wuxuu yihi qaala lii muxamed muhanaa muxamed muhanaa baa wuxuu igu yihi waa sheekhiisii xadadanaa yaxya can hishaam ibn curwa weeyaane qaala akhbaranii abi curwa bn zubayr kaanat caaishatu radi allahu canha waxay ahaan jirtay tasuumu ayaama mina maalmaha minay soomi jirtay ayaama minana waa ayaamu tashriiqa saddexda maalmood ee markii la ciidda kadib ah ayaa mina la joogaa dhagaxya la tuurtaa maalmahaasay soomi jirtay wa kaana abuuhu ayuu leeyahy ninka la yihahda yaxya wuxuu leeya wa kaana abuuhu hishaam aabihiis oo curwaana yasuumuha waa soomi jiray ayaamu tashriiqa curwa binu zubayr marka soonkaasi maalmaha la soomaayo waa qofka mutamatica en gawrac aan la imaanin qofka mutamatica en gawrac la imaanin saddexdaa maalmood halaadatun fi اlxaji wa sabcatun idaa rajactum marka yah abuhaa saama ini qoran haddii abuhaa caayishay marka u noqon wa abuhaa yasuumuhaa laakiin wa abuuhu baana ii qoran marka curwa bnu zubayr buu noqono hishaam can abiihi waan soo maray mm. wuxuu u qoraay ma jirta miya wa abuuhu sideedoo kale adigu waafaqsan ma jira kaana abuuhu buu qoraya waka waa iskhilaaftay marka nusakdi waa iskhilaaftay qala xadaثna mحamed بن bashاar qala xadaثna gundar mحamed بن jacfar qala xadaثna شhucb بن xajaaج qaala samictu cabdالlahi cabdالlahi بن ciisa can الzuriy can curwa can caaisha wa can salim isaguna can ibni cumar radi allahu canhu buu ka wariyey qaala waxay dhaheen waa caaisha iyo cabdالlahi بn cumar labadaas saxaabi waxay dhaheen lam yurakis fi ayaami tashriiq maalmaha ayaama tashriiqa muunan ruksaynin oo ogolaanin an yusana in la soomo ilaa liman qof baa loo ruqseeyey lam yajid ilhadya aan hadyi heli karin yani waxaa lagu leeyahay tamatuc buu la yimid xajii cumru isku daray ama cumru ku tamatucay xajkiibuu gadaal kala yimid maxaa lagu leeyahy qofka asaga faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi hadyadii buu waayey see la yeelayaa waa soomay marka alaaatu fi lxaji wa sabcatin idaa rajac tilka casharatun kaamila marka ilaa liman lam yajid ilhadyi kaan heli karin xadaana cabd llahi yuusufin qaal akhbarana malik can ibni shihaabin can salim saal bn cabdلlahi bn cmr can ibn cmr radi alahu canهuma qaal asiyaamu liman tamataca bاlcumra ayaamu siriiq waxaa soomi kara qofka tamatuca bilcumrati ku tamatucay ila xaji xajka laga gaarho iyo qaarinkina waa lamid qaarinka xaji cumro isku daray ilaa yowmi carafa ayuu soomi ilaa yowmi carafu soomi oo see buu marka ay noqoni ilaa yowmi carafa dii la dhaho wuxuu ka bilaabi maalinta toddoba ay tahay bisha dilxija toddobaadka iyo yowma tarwiyada sideeda iyo sagaalaadka yowma carafa saddexdaas ku dhamayn kuso afjari si ayaamu tashriiq iyo ciidaha uuna u soomin hadday dhici weydo soo maaha fain lam yajid hadduynan uunan helin hadyan gawrac hadduunan helin asiyaama liman tamataa bicumrati fi lxaj ila yowma carafa fain lam yajid hadyan walam yasum hadduunan hadya u gowrac u helin oo walam yasum saddexdii beri ee ka horreysay ciidana uuna soomin saama ayaama ayaama mina maalmihii minuu marka soomaya oo ayaamutashriiq ahaa marka waa qoladaasaa loo ruqsay wa can ibni shihaab الzuhri can curwata can caaisha biflah taabacahu ibraahim ibnu sacd can shihaab lanna ayaamu tashriiqu ayaamulciidka kamid yihiin waa kii dhihi jir nabiga alay salam labada gabadhood oo durbaanka garaacay qoom walbaba ciid bile hada ciiduna waa ciiddaanadii uu nabiga alay الsalatu wasalaam waxaa kaloo soo arartay ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin baabu siyaamu yowma caashura yوم cاشhura waa maalinta محaرم ay tobanka tahay xadaثna abu cاaصم النبيل عن cمر بن محمد عن sالم عن أbيه cبداللhi رضي الله عنه cبدالله بن cمر qاaل qاaل النبي صلى الله عليه وسلم يومa cاشhura maalinta tobanka محaرم in shاء الlahu saama y in shاء miya mise in shاء y يومa cاشhura in shاء saama hadduu rabo u soomaya saas weya in shاء saama marka waajibi marka hore aheyd wujuubkii baa la nasakhay suno wey hadda xadaثna abu اليمن xkم بن ناaفع qال aخbarana شhucayb بن حمزة عن الزهري qال aخbaranii curوة بن زبير أنa cاaشha رضي الله عنها qاaلت cاaشha waxay tihi kاna رasuuل اللhi صلى الله علي sلم وxuu amara bصiyaami yومi cاashura buu amray falama furida markii la farad yeelay رamaضاan markuu galay nabiga عalيه السلام madiina sanadkii u horeysay ee hijrada waa la soomay sanadkii labaadna ramaضaan baaba la farad yeelayba sanadkii labaadna ramaضaan baa la farad yeelay hal sana un baa marka waajibnimo loo soomay yومa cاashura falama furida ramadaanu kaana man shaa qofkii doona saama waa soomaye waman shaa ninkii rabana afdar waa furay sunay noqotay oo sanad baa dembigeeda lagu dhaafaa xadaثna cabdالlahi بn masلمة الqacnabiy can malik bn anas can hishaam bn curwata can abih can caaisha radي الlahu canha qaalat kaana ywma caashura kaana ywmu caashura waxay tasuumuhu quraysh baa soomi jirtay fi jaahiliyati jaahiliyadii waxyaalihii ay yahuudda ka barteen iyo ahlukitaabka ayay kamid aheed wa kaana rasul sal slam yasuumu fi jahiliya isagana waa soomi jiray baqaayaadkii sunada ambiyada laga soo dhaxlay bay kamid aheed nabi muusa soomay falama qadima madinata markuu madiina soo galay nabigu saama waa soomay wa amara bisiyaamihi hadda mashruuc bay noqotay waxaa hore jaahiliya ahayd qabla islaam hadda islaamkii baa tashriiciyey halla soomaaliya yidhi waa waajib falamaa furida ramadaanu sanadkii labaad markii ramadaan la fard yeelay taraka yowma caashuuraa buu ka tegay nabigu faman shaaa ninkii raba saamahu waa soomayaa sunanimo iyo ajir hawaab waman shaaa tarakahu waa ka tegaya liannahu amarkaa laazim ma aha waa suna qofka sunada raba qofka rabana iskaga tegi xaddaana cabdullah bin maslabata alqacnabiy can malik bni anasin can ibni shihaab izuhri can xumayd bin cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata bin abi sufyaan radi allahu canhuma saxaabiyin ibnu saxaabi amiir اmminiin wkatib waxyi weeyaan radi alahu canhu arda shiicada dadka waxaad ka sheegaan kamid macawiya bin abi sufyan radi alahu canhu arda qiimo badan buu ahaa xilligiisina futuuxaat aad u fara badan baa dhacay o islaamku meel fog buu gaaray meel fog ayuu gaaray radi alahu canhuma yowma caashuura maalintii caashuura ayuu maqlay mucaawiye oo caama xaja sanad uu soo xajiyey oo xagga shaam intuu soo xajiyey dee maka iyo madiine iyo makau imaaday madiino haddana soo siyaartay markaasuu cala lmimbari mimbarka nabiga alayh salaam fuulay isaga amiir muminiina yaquulu wuxuu leeyahay abu mucaawiya yaa rasu yaa ahla almadiina reer madiina ayna culamaaukum aw culamadiini samictu rasuula اllahi baan maqlo yaqulu alayh الsalaatu wasalaam hada ywmu caashuura midan waa maalintii yowma caashuura aheed muxaram tobankeedii weeye ilan dilxija markii soo xajiyeyba dilxija muxaram bay ku xigta tobankiiba marka wuxuu jooga madiina walam yaktub ilaahu ilaahayna ma qorin ma farad yeelin calaykum korkiina siyaama soomkiisa wa ana saacimu anigu waan soomanahay buu nabigu calayh salaam waajib niguma aha laakin waa sunna ee faman shaa ninkii doona falyusum ha soomo falyasum waman shaa falyufdir qaala xada markaas waajib mah waa sunno wey xadaana ayna culamaakum waa dhihi jiray mucaawiya radi allahu canhu meelo badan ayna culamaakum culimadiina way yani mayna baraarujinin miya arrimahan inaguma sheegin miya xadana abu mcmr cabdulaahi ibn cmr qaal xadana cabdاlwariث can ayub bn abi tamima can cabdilahi bn saciid bn jubayr can abihi can ibn cabas radi allah canhuma qaal qadima nabiyu sal slam madiina fara'a alyahuuda tasum yahuuda soomaysu arkay markuu madiina tegey nabigu yowma caashura maalinta tobanka faqaala ma haada maxay tahay soonkan maalintaa soomaysaan qaaluu hada ywmu saalix waa maalin wanaagsan hada ywmun waa maalin najallahu ilahay u badbaadiyey bani israa'iila reer bani israa'iil min caduwihim cadowgooda xumaa ee fircoon ahaa malcuunka ahaa oo ilahay u halaagay fircoon fasaamahu muusa nabi muusaa soomay shukran lilah asagoo alla ku shukrinaya nabi muuse alayh salaam baa soomay qaala nabiga alay slam wuxuu fa ana axaqu bimuusa minku muuse anaan iga xiga anaan iga xaqnimo badan anaan la yaabnay inaan raaco oon ku daydo anuu walaalka yahay alambiyaa awlaatu calaad ululcasmi bay kamid yihiin labadoodaba fasaamahu waa soomay wa amara bisiyaami in la soomana waa amray rasuulka sala allahu alيh alih wasalam amarkaas waajib buu ahaa markii hore kadibna sunna xadaana cali bn cabd lahi اmadini qaala xadaana abu usama xamaad can abi cumaysin wasmahu cutba cutba bin cabdillaahi alhudali abu cumays can qays binu muslim buu ka wariyey can taariq bini shihaabin can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal kaana yowmu caashuuraa waxay ahayd tacuduhu lyahuud yahuud waxay ku tirin jirtay ciidan ciid maalin ay feesto oo damaashaado oo ciid ay u ahaan jirtay qaala nabi sal slm wuxuu yihi fasuumuuhu antum khilaafa idinka sooma wayna soomi jireen wayna ciid bay ka dhigi jireen soo marray inay soomi jireen marka maalin ciid way ka dhigi jireen waxyaala kale samayn jireen nabig wuxuu yihi idinku sooma fasumuuhu antum nimankan raafidada ana maalinta yowma caashuura maalintii xusein la dilay karbala waxaasay marka dhagahaan oo markaasay islaayaan oo isdilaan oo dhiig iska keenaanoo dhib badan ismariyaan dhib badan ismariyaan ayb xadaثna cubaydالlah بn muسى can ibn cuyaynata can cubaydiلlah ibn abi yaزيid can ibn cabaas radي الlahu canهuma qaal ma raأytu النabiy sal slm ma arkin yataxarىa siyaama ywmi maalin soonkeed isagoo ku dadaalaya fadlahu uu ka fadilay maalintaasi calىa gayri maalmaha kale ila hada اyوma maalintan mooyaane ywma caashura maalinta ywma caashura maalmaha kale waa ka fadilay ywma carafa ka fadli badan ywma carafa laba sana lagu dhaafaa dembiga ama ywma caashura sanad buu nabigu sheegay salى الlah alيه wasalam marka ywma caashura iyo wahada shahra bishan yani shahra ramadaan ramadaanka bishan ramadaan iyo yom caashura buu fadili jiray xadaثana الmakiy bn ibrahim qaala xadaثana yaزيid bn abi cubaydin can salam bn akwac radi allahu canhu qaala waa hulaaثiyaadkii wey haajir wuxuu yihi lix bu kuya somaada waa kaa lix qaala amara الnabiyu salى الlaه alيه wasalam rajula min aslam amara الnabiyu rajulan buu amray nin min aslama reer aslama an adin fi الnaas dadka waxaad ogeysiisaa u cilaamisaa ana man kaana qofkii akala cunay oo afka wax saaray saaka falyasum soonkiisa hasi dhama ha afhaysto baqiyata yawmi maalinta inta ka hadhay afka ha haysto riwaya kale falyutim falyasum taasaa loola jeeday asoomada af haysta wax damba yanu cunin waman lam yakun akal ninkaan wax cunin saaka falyasum hadda niyadii hala imaado waa sunne sunada maalintaa iska sii niyan kartahay faina alyawma yawma caashuura maanta waa maalintii caashuura muxaram ay tobanka aheyd marka hala soomo waa amarkii u horreeya nabiga uu bixiyey sala allahu aleyh waali wasalam wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabina maxamed